alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsala allah cla muxamed wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaa inoogu dembeeyey fasalkii hore aakhirkiisii baynu joognay oo ahabaat iyo atasabut ayuu sheikhu tilmaamay habaadka saynu sheegnay waxaa looga jeedaa in lagu sugnaado dalabkii cilmiga la doonaayo lagu sugnaado aan laga fududaan wa kadalika sheikh mucayana marka uu ruuxu laasimana inuu ku sugnaado oo maalinba aanu sheekh soo tijaabin yacni markaa mid guurguura oo markaa had iyo jeer warwareegaayo oo marka meelba aan ku sugnaanayn oo sal cilmiga aanu lahayn waa inaanu noqon ee waa inuu la yimaada sabaat e, fanni mucayana hadduu cid ka qaadanayana ciddaas waa inuu fanniga si fiican uga qaataa oo marka waxa weeye u sabraa oo ku sugnaadaa intuu is e, faa'iidadii markaa rasmiga ahayd waad gaadhay waana markaa kula talin jireen culammadu markaa sugnaanshahaas oo waxa dhacday culammada qaarkood in markaa waxa weeye talabada markaa mustafiidiintoo kale inay ilaalin jireen oo xataa meel kale hadday markaa reerku u guuro yani markaa inay ka soo celin jireen sheikhan hadda markaa kitaabka sharxaya maxamed ibnu saalix al wuxuu waxaa ka dhigan jiray sheikhiisii cabdiraxmaan ibnu naasir assacdi ayuu cilmiga ka dhiganayay kadib waxa dhacday waxaan filayaa reerku inuu guuray baan filaya sheikhu marka waxa weye waa la xidhiidhay wuxuu yidhi markaa ilaaba ilaa muxamed waa inuu nala joogaa si u faa'iidaysto waa loo soo celiyey sidii buu marka waxa weeye u joogay ilaa uu markaa yacni aad uga faa'idaystay markii dambe markuu doonaayey macad la furay iyo markaa waxa weeye kulliyadda shiikhuu ka idan qaatay kulliyadda markii la furay xataa oo qasiim faraca laga furay sheikha ayuu idanka weydiistay isagoo aad u faa'iidaystay markaasuu yidhi kulliyadda ma galaa kulliya shariica markaasuu ha markaasuu galay waagaana waa loo ikhtisaariyey oo sannadii koowaad markuu dhigtay imtixaankii ka baxay ayaa ardayga doonaya inuu waagaas nidaamka xoogaa waa sahlanaa oo sida markaa hadda loo adkeeyo kale waaga uma adkayn ardayga mustafiidka hadduu yidhaahdo wakhtiga fasaxan soo diyaarinayaa sanadka soo socota wixii markaa aan dhigan lahaa waa laga yeeli jiray dabeedna markuu saa u soo noqdaa imtixaankii laga qaadi jiray sannaddii labaad saasaana loo sameeyey sheekh eh, maxamed ibnu saalix alcuthaymiin sannaddii koowaad markuu ka baxay intii yaradii fasaxu diyaariyey muqararaadkii lagu dhigaayay sannadda labaad markii sidaa looga soo noqday imtixaankii baa laga qaaday markiiba waxa weeye wuxuu garanayay ahaayeen waa ku baasay sannaddii saddexaad buu la fadhiistay sannaddii saddexaad markuu dhammaystayna intii markaa fasaxa u ahaa buu diyaariyey sannadii afraad markii sidaa looga soo noqday ayaa imtixaankii sannaddii afraadna laga qaaday marka kulliya shariica wuxuu kaga baxay maxamed ibnu saalix alcuthaymiin laba sano laba sano ayuu kaga baxay iyadoo imtixaanada wax ku baaqday ayna jirin taasina waxay sheegaysaa istifaadadiisa siday u badnayd oo aad iyo aad ugu faa'iidaystay ayay markaa sheegaysa qasas baa la soo naqliyaa ilaalinta marka mashaayikhdu ay ilaalin jireen dalabada mustafiidiinta ah ku saabsan waxaa la soo naqliya alimaam abu xaniifa saaxibkiisii iyo ardaygiisii abu yuusuf ayuu wuxuu markaa arkay inuu aad u faa'iidaystay oo cilmigiisii markaa u dhismay markaasuu sheekhu ammaana markuu ammaanay ayuu xalqaddii ka maqnaaday xalqaddii ayuu ka maqnaaday markuu ka maqnaaday u arkay inuu ka maqan yahay ayuu wuxuu ihi mas'aladaa soo weydiiya yaa ninbu wuxuu u dhiibtay mara ayuu u dhiibtay ninkii ama khayaad buu ahaa ama dharqasaal buu ahaa ama doobiluu ahaa ama khayaad buu ahaa inuu u talo ayuu ku heshiiyeen ama inuu maradaa u maydho bay ku heshiiyeen ujradii waa lagala heshiiyey maradii baa marka waxa ninkii markii dambe uu isagii damaaciyo qaato ujradii ma yeelanaya mise ma yeelanaya masladaasoo weydii buuri hadduu idinku yidhaha waa yeelanayaa waxaad tidhaahdaan akhta'ta hadduu yidhahdo ma yeelanayana waxaad tidhahdaan akhta'ta tuu ku jawaababa waxaad tidhahdaan waa gefte sidii baa la soo weydiiyey sidii buu markaa tuu ku jawaababa sidii loo yidhi isagoo soconaya ayuu sheikhu yimi marka siba ku keentay masalada tafsiil baa ku jira hadduu qaatay markuu farsamadii lagula heshiiyey uu qabtay dabadeed hadduu qaatay oo isagu markaa u damaaciyey waxay noqonaysaa inuu ijrada yeelanayo masalatu dafar madaahibtu dee iskuma waafaqsana masalatu dafar masale leh masalatu dafar yaa garanaya maa masalatu dafar waa garta marka madaahibtu taa masalatu dafar masalada ku saabsan iskuma waafaqsana marka wuxuu yidhi hadduu markaa intaanu farsamadii qaban ka hor hadduu markaa qaatay ujrada ma yeelanayo hadduu kadib qaatayna ujrada waa yeelanayaa tafsiil buu markaa ku jawaabay dabeedna wuxu uhi xalqadda joogo ha ka tegin ya macni lagu ammaanaa sheegi mayso dee inaad mustaqni ka taho faa'iido kugu seeganba aynay jirayn taa tilmaami mayso marka asabaat iyo atasabut baa loo baahan yahay atasabutna waa maxay waa in wax la hubsado in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu hadduu faasiq war idiin keeno iska hubsada qira'a kaloo sabciga waxaa la akhriyay fatafabbatuu fatabayanuu iyo fatafabbatuu waa laba qira' oo sabci ah marka tasabbutku waxa layska hubsanayaa akhbaarta loo soo naqlinaya wax la mida waa in aad laysaga ysaga hubsadaan wamaa aafatu alakhbaari ilaa ruwaatuha aafada akhbaartu may ahaan mooyaane cidda soo warinaysa wax kastoo lagu naqliyana oo lagu soo naqliyana ha iska aqbalin akhbaaraha qaarkoodna waxay noqonayaan namiima ayay noqonayaan yaa laa yadkhulu jannata nammaam namiimadu waa warka markaa calaa wajhi ilfasaad loo naqliyo calaa wajhi ilifsaad warka loo naqliyo ayaa waxaa la yidhaahdaa namiima ayaa la yidhahdaa namiima ayaa la yidhahdaa ha ahaato ruuxan markaa mid laga sheegaayo yani ama ha ahaato mid kale oo fasaad sideeda u sababaysa ha ahaatee intuu marka waxa weeye ruux u tago inuu yidhaahdo hebel baa sidaa iyo sidaa kaa yidhi warkaana fasaad iyo cadho iyo markaa uu ka dhalanaayo waxay noqonaysaa markaa namiima ayay noqonaysa marka namaamka in la dhegaysto ma aha ya waa in marka waxa weeye culammadu waxay yidhaahdeen waa in kow laga reebaa waxan oo munkar buu ku jiraa munkarka waa in laga reebaa man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaani waayo munkar weeyo namimadu waa midda labaadee warkaa uu sheegay waa inaan u sadiqin oo rumaysan waa marka saddexaadee waa inaan u baadhbaadhin oo markaa shawaahid iyo yacni markaa inuu wax u raadiyo oo tajasus sameeyo oo hubsado oo isidhahdo warkan bal hadda markaa guntiisa gaadh ma jira mise ma jiro waa inaan cid uga xikaayoon aan odhan marka waxaa lay sheegay hebel inuu saa iyo saa iga yidhi ya yacni midnaba waa inaan odhan yacni waxa weeye culammadu waxay yidhaahdeen waa in isagina laga reebaa waxaana aan marka aanu rumaysan aanu ictiqaadinna tajasusna aanu samayn bal hadda marka waxa weeye marka hub iyo xaqiiqada raadi inuu yidhi iyo inaanu odhan iyo wax la mida waa inaanu isku dayin kii waa inaanu u tegin odhan saasaad iga sheegtaa la yidhi maxaa ka jira ya ama markaas aya saasaad iga tidhiyo hebel baa ii markhaati ah isaga markhaatiba gala namiim weeyaane namaam weeyaane ya yacni markhaatiba ma isagaa galaan markhaatiba ma isagaa galaan waa waxyaalaha markaa waxa weeye wakhtiyada masaa'ibka iyo dhibaatooyinkana waa ka sii xag jirtaa wakhtiyada markaa shadaaidu soo darrido in aad loogu sii baahan yahay yacni markaa tasabutka iyo sabaadka cibaadada iyo taacada iyo cilmi barashada lagu sugnaado cibaadatun fi lharji ka hijratin ilaya xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey wakhtiga fitnada gudaheeda iyo dagaalada gudaheeda cibaadada la cibaadaystaa waxay la mid tahay hijre nebiga sala allahu alayh wasalam loo hijroodo kaley la mid tahay ka hijratin ilay tasabutkana aad waa loogu sii baahan yahay wakhtiyada masaa'ibka iyo dhibaatooyinka yacnii sabir iyo sabaat waa in lala yimaadaa xagga markaa talaqiga cilmiga la qaadanayo man sabata nabat waa innagii hore u soo sheegnay waayahay mafhuumu shardiguna muxuu noqonayaa waman lam yahbut lam yanbut alfaslu athaani kitaabku wuxuu ka kooban yahay toddoba fasal laakiin fasallada qaarna waa dhaadheer yihiin qaarna waa gaaggaaban yihiin fasalkan hore waa dheeraayo shan iyo toban umurood buu ka hadlayey oo qaarkood marka waxa weeye hadal dheer uu ka sii daayey oo laba safxadood gaadhay laakiin fasalkan haddaynu bilaabaynaa waa kooban yahi alfasl athaani fasalka labaad kayfiyatu altalabi waaltalaqi cilmiga doonista la doonaayo qaabka loo doonaayo iyo waatalaqi cilmiga qaadashada markaa cid laga qaadanayo qaabkiis kayfiyatu altalabi wa maraatibuh qodobka lix iyo tobnaad wuxuu leeyahay dalabka qaabkiisa iyo martabadaha yacni uu leeyahay dalabku yacni siduu u kala horhoreeyo man lam yutqin ilusuula xurima alwusuul man lam yutqin kaan itqaaninoo sugin alusuula usuusha iyo qawaacidda xurima alwusuul waxaa laga xirmaaniyaa oo laga qadiyaa gaadhitaanka uu cilmiga gaadhaayo waman ra'ma alcilma jumlatan dahaba canhu jumlah ku kastoo cilmiga doona jumlatan yacni markaa duuduub ahaan iyo kulli ahaan cilmiga u doona oo isyaha dhammaan mar wada qaado dahaba canhu jumlah kulli ahaan buu uga tagaa ya wa qiila aydan waxaa kaloo la yidhi isdixaamu alcilmi fi alsamci madallat alfahmi cilmigu inuu isku cidhiidhiyo fi samci dhegaysiga iyo maqalka inuu isku cidhiidhiyo madallat lfahmi fahamku meeluu ku luma weeye bimacnaa fanniyo badan oo kala duwanna hadduu markaa aad u badan uu doono inuu mar keliya wada qaato waxaa dhici karta in marka waxaweye fahamkiisii aanu cilmigii fahmin inaanu fahmin baa dhici karta sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa saddex markaa hadal ayuu markaa soo naqliyey oo hadallo markaa ma'huura markaa ah. man lam yutqin alusuula xurima alwusuul ka usuulka aan itqaanin usuulkana waxaa loo jeedaa qawaacidda ayaa loo jeedaa qawaacidda ayaa loo jeedaa masaa'ishu ku binaysmayso ayaa laga tilmaamay marka qawaacid ulfiqhi waxay soo gelaysaa usuushii bay soo gelaysa waayo qaacido kastaaba waxay koobsanaysaa masaa'il badan wa kadalika qawaacidda usuuliga ay laftunadu waa soo gelaysa qawaacidda usuuliguna waa soo gelayaan oo waxaa kale jira yacni masaa'il iyo qawaacid ama usuul masaa'isha waxaa dhici karta qofku inuu masaa'il fara badan xafido laakiin masaa'ishaa badan dee jusiyaadkoodii ma wada qaybi karo ma wada qaybi karo waana ka kala baxsanayaan furuucaadki iyo masaa'ishuna waa fara badan yihiin laakiin qawaaciddaa lagu jamciyaa qawaaciddii waa ku ururinayaan haddaad qaacidada qaybto suwarka markaa hoos imanayana aad wax ka garanayso kadib waxaad markaa qabanaysaa yacnii mustasnayaadka laga reebayo qaacidada kadib wixii kale waxaad ku dareerinaysaa qaacidada inay ku aroorayso asalkaasaad ku socodsiinaysa markaa ruuxa qawaaciddaa iyo usuushaasi ay ka baxsato cilmigii ma gaadhaayo waayo si kastuu masaa'il fara badan u qaybo masaa'ishii waxbaa ka baxsanaya hadhowna masaa'ishaa wuxuu markaa ku baadi doono ma garanayo marka qawaacidda in cilmiga lagu dabdiyo ayaa markaas sahlan lafdi kale waxay ka cabbiraan culammadu man faatahu alusuulu xurima alwusuul ka usuulka iyo qawaaciddu ay seegaan gaadhistii uu cilmiga gaadhayey waa laga xirmaaninaya waa laga qadinaya xurima alwusuula waa saas yacni xurima alwusuula waxaa loo odhanayaa afcaalu almanci waalxirmaan waalictaa waxay qaadataa laba mafcuul marka mafcuulkii koowaad wuxuu noqonayaa damiir mustatir oo manka u noqonayu noqonaya saasuu noqonaya man xurima khayraha faqad xurim xadiiskii ku soo arooray ramadaan man xurima khayruha odhan waa man xurima khayraha faqad xurim xurima huwa kii laga xirmaaniyo laga qadiyo khayrka ramadaanta faqad xurim waa la xirmaaniyo kaa waa la qadiyo waayahay masalada labaadee uu sheikhu sheegay waxay tahay man raama alcilma jumlatan dahaba canhu jumla ka cilmigii markaa u doona duuduub ahaan iyo kulli ahaan mar inuu wada qaato doono yani dhammaantii waa ka wada tagaa ya ee cilmiga waxaa loo qaataa shay-an fa shay-an hadalkan asarhaantiisa waxaa iska leh zuhri taabicigii ee zuhri loodhan jiraa laga soo raray oo wuxuu yidhi ruuxa markaa cilmiga u qaataa si kulliyo duuduuba kulligii mar is yidhaahdo wada qaado kulligii waa ka wada tegaya waa wada seegaya ee cilmiga waxaa loo qaataa xadiis iyo laba xadiis ayaa loo qaataa buuri zuhri baa odhanaya xadiis iyo laba xadiis baa loo qaataa oo qadarka yar in la qaataa qabashada la qabanayo iyo fahamka mid walba waa u sahlan tahay mid walba waa u sahlan tahay laakiin hadduu wax fara badan yacni marka waxa weeye uu doono mar kaliya inuu wada qaato fahamkiina waxa weeye waxaa laga yaabaa inuu ashyaada qaarkood aanu fahmin wixii kalena hadhow inay ka baxsadaan baa dhici karta qaar uu fahmay xataa markuu fadhiyey majliska waxaa dhici kartaa inuu hadhow ilaawo ayaa dhici karto aanu garan war awal maxay ahayd markii waad fahantay dabeedna uu soo saari waayo marka waxaanu u baahan yahin muraajacana waa u baahan yahin yacni in lagu noqnoqdo la raajaco mala dib waa ka keenayaan marka waxa weeye cilmigii waa in markaa shay-an fa shay-an qadar qadar loo qaataa waxaa kaloo la yidhi isdixaamu alcilmi fi samci madallat alfahmi cilmigu inuu isku cidhiidhiyo maqalka iyo dhegaysiga fahmadii baa ku lumaysa waa meel fahmadu ku lumayso waxay fadilaan culammada qaarkood fanni fanni in loo qaato oo marba fanni markaa dadaalka la saaro taana dariiqada marka waa ku kala duwan yihiin dadku waa ku kala duwan yihiin oo marka waxa weeye dadka qaarkood waxay fadilaan in marba fanni markaa la dul dego oo fannigaa inta laga bilaabo hoos laga bilaabo dabeedna markaa si fiican loo wada taxsiiliyo kadibna fanni kale la bilaabo taasna waxay keensanaysaa zaman dheer bay keensanaysaa waxaana dhici karta hadhow inuu dalabkii yacni wax ka sii yaro noqdaan oo shuqliya wax ku yimaadaan dabeedna fulinta qaarkood hadhow inuu ka jaahilyaha ka imanaysa qolyaha shanaaqidada aad wax u qayba waxay markaa sameeyaan fanni inay marba fanni iyo dadaalka saaraan fannigaa markay meel dhigaan bay mid kala bilaabaan waxay yidhahdeen wa in turid taxsiila fannin tammimah wa can siwaahu qabla alintihaa mah wa fii taradufi alculuumi almancu jaa intaw amaan istabaqa lan yakhruja laba baydoo caynkaasay ku celceliyaan waxay yidhahdeen haddaad doonayso fanni inaad xasiliso isaga dhammaystiro meel dhig kaamil yeel fannigaa yaa oo ilaa mutawalaadkiisa gaadh wa can siwaahu qabla alintihaa mah fannigaa wixii ka soo hadhayna intaanaad markaa fannigaa darajatulintihaa aanaad gaadhin ka tag buu ku leeyahy iska dah fanni kale far ha saari kaa meel ku hubso wa fii taraadufi alculuumi liman cujaa cilmiyada isfangelayo oo mar keliya la wada baranayo diidme la diidaya ayaa timi dabeed waxay tusaale u soo qaateen in taw'aman lan yakhruja ijtamacaana waa yidhaahdaan in taw'amaan ijtamacaa lan yakhruja laba mataanood haddii markaa soo bixitaanka ay ku kulmaan meeshay ka soo baxayeen markay dhalanayaan oo soo kala hormari waayaane mar ay doonaan inay soo wada baxaan ma soo baxayaan yaa sidaa labada mataanood aynay mar u wada dhalan karin haddaynay kala dambayn ee makhrajkii ay ka soo baxayeen ay ku kulmaan labaduba waa isbarbar yaalliin ma dhalanayaan oo ma soo baxayaan labada fanni ee markaa mar la ysku bilaabaana saasoo kale ka dhigantahay ku leeyihin ya dee laba fanni oo cilmiya mar la wada bilaabo sidaasaanu qofku u wada baranayn bay yidhahdeen weliba waxay yidhaahdeen waa in markaa fannigaas markaa waxa weeye keliya markaa loo go'aa dabadeedna markaa waxa weeye fannigaa si fiican loo bartaayoo darajatul intihaa laga gaadhaa bacda daalik waa mid labaad la bilaabaya kaa marka sidiioo kale ayaa mid saddexaad mid afraad saasaa loo wadaya sidaas ayaa loo wadaya dariiqo labaad waxay tahay dadka markaa fahamkoodu fiican yahay inay funuun kala duwan ay mar keliya wada bartaan taasna waxaa ku sugan wakhtigii ikhtisaar ayaa ku jira hadday mar wada fahmi karaan oo mar wada baran karaanna yacni waxa weeye wakhtigiina waa la soo koobayaa barashadiina markaa waa sahlanaanaysaa waana sidii culammadii hore ay markaa samayn jireen alimaam nawowi cimrigiisu waa koobnaayo shan iyo afartan jir buu ku dhintay maalintii wuxuu dhigan jiray laba iyo toban dersi isnaa cashara darsan laba iyo toban dersi buu maalintii dhigan jiray oo furun kala duwan ah ma aha intuu dhegaysto keliya faraha inuu ka qaadi jiraye waa raacan jireenoo waa ku soo ceshan jireen weliba lix ka mida isaga muciidka ahaa ee ku soo celin jireen laba iyo tobanka darsi ee u dhigan jiray imaamu nawowi markuu taalibka ahaa ee ardayga ahaa lix ka mida isagaa muciid ahaayee ku soo celin jiray sida ku soo baxay waa saas ya yacni hurdadiisu waa yarayd cuntadiisu waa yarayd yacni dadaalkiisuna aad iyo aad buu u badnaa weliba waxaa xusid mudan markii hore uu dalabka bilaabayo cilmigu waa ku adkaaday fahme ahaan uma sahlanaan markuu cilmigu aad ugu adkaaday buu deedna soo xajiyey xajkii markii la geeyey uu soo xajinayey buu aad u ducaystay zamzamkana soo cabbay ilaahayna aad u baryey xajka markuu ka soo noqday baa cilmigu u furmay oo fahmadiisii u furantay waxaa laga qaadanayaa haddii fahamkii cilmigu kugu adkaado inaan marka waxa laga caajisano warkan lama baran karayo yacni waa adeg yahayoo waxaan eh, baran karaba ma aha inaanu ruuxu odhan oo inuu waxa weeye marka baryada uu ilaahay baryaayo inuu farabadiyo ijtihaadka iyo dadaalkana kordhiyo ayaa marka laga qaadanaya waa yahay wa calayhi falaa budda min alta'siili wa ta'siisi likulli fannin tatlubuh wa calayhi marka sidaa lagu socdo falaa budda waxaa lagama maarmaana min alta'siili asalaynta la qaacidaynayo la asalaynayo wata'siisi iyo marka waxa weeye mid walba asaas in loo yeelayo bimacnaa la qaacidaynayo waa isla halkii weeye ta'siil iyo ta'siis yacni masaaishu waxay ku binaysan yihiin qawaacidda iyo tacliilaadka iyo adiladay ku binaysan yihiin in lagu barto ayaa laga tilmaamaya ya oo masaaisha maxaa masalada u daliila maxaa tacliilkeedu yahay qaacidaday ku binaysan tahay maxay tahay tasiilka iyo tasiiska taasaa laga tilmaamaya mm. tasiilkuna wuxuu noqonayaa yani xaggii markaa daliilka iyo tacliilka atadliil waltacliil tasiiskuna wuxuu noqonayaa xaggii qaacidaynta mm. waana isleeyihiin likulli fannin tatlubuh fanni kastaad doonayso waa inaad marka waxa weeye daliilkiisa iyo cilladiisa iyo qaacidadiisaba waa inaad markaa ku dhistaa bidabdi aslihi waxay ku dhacaysaa asalkiisa inaad dabdiso wa mukhtasarihi yani dabdigu wuxuu noqonayaa yani in waxa weeye sida marka uu ku saxan yahay nudqigiis ya oo ziyaado iyo nuqsaan ka maran oo xarakadiisu saxan tahay dabdigu noocaasuu noqonaya xataa erayada sida loogu dhawaaqayaa dee waxay u baahan tahay dee inaad markaa garanayso dabdi bay u baahan tahay haddii kale markaa lafdigii waxa dhici karta inaad jebiso adoo macnaha markaa dee malaynaya ama macnihii garanaya alfaadda qaarkood baa u baahan dee siday ku saxan tahay inaad markaa barato aan caan ahayn alfaadda markaa qaarkood baa u baahan dabdi u baahan dee hadhow haddaad dabdigii qalado oo aad tidhaahdo dee markaa waxa weeye samactu iyo sharabtu aad iska tidhaahdo kutubo badanna weliba xaraka ma leh inay baabu marka farixa tahay oo markaa samictu iyo sharibtu ay tahay waxay u baahan tahay dabdi marka aad cid kala kulantay u baahan tahay yacni saasay u baahan tahay bidabdi aslihi asalkiisa la dabdinayo meeshani markaa ma kor dhigan tahay ma hoos dhigan tahay ma godan tahay ma shadan tahay ma reebban tahay yacni waxaweye dabdigay soo gelaysa asalkiisa la dabdinayo oo mukhtasarihi iyo mukhtasarkiisa yacni waxa weeye la dabdinayo calaa shaykhin shaykh lagu dabdinayo yani sheikh baa lagu dul akhrinaya isagaa sida loogu dhawaaqayo kuu saxaya sheikhaasoo mutqinin sugaya marka dabdiga marka la itlaaqo waxa laga fahmayaa in laga tilmaamayo iqaamat alxuruuf xuruuftii in la saxayo la hagaajinaayo shakligiisiina marka waxa la saxayo sida loogu dhawaaqayo saas aawadee ibnu wuxuu ku daray dabdi keliya maahe wa sharxihi sharaxna waa in la raaciyaa shiikhaa laga sharxado ou ku sharxo laa bitaxsiili daatiy taxsiil isagu nafsi ahaantiisa keligii uu samaynaayo kutubta dhex gelaayo oo uu odhanaayo kutubta ka baro aan ahayn waxdahu xaaluu keligii yahay aakhidan ialaba bitadaruji xaaluu qaadanayo ayuu sheikhaa ku dabdinayaa oo markaa ka saxanayaa sida loogu dhawaaqiyo sida loo xarakaynaayo uuna ka sharxanayaa oo sida macnuhu yahayna uu isaga ka saxanaya inuu u sharxo u caddeeyo aakhidan xaaluu qaadanayo adalaba dalabka u qaadanaayo bitadaruji qadar qadar uu qaadanaayo tadarrujku waa maxay waa tafacul min addaraja sida jaranjarada marka la koraya see loo koraa marba waxa weeye mid baa la isku taagaa yaa jaranjarada koowaad intaa isku taagtaa ta labaad haddana isku taagaysaa cagta dhigaysaa ta saddexaad ta afraad ta shanaad saasaad u koraysa laakiin haddaad is markaa bal hadda boodo jaranjarada markaysa markaa totobnaad kaabada tobnaad ku bood ma ku boodi kartaa ya dhib bay kugu tahay inaad jabtana halis bay u tahay khatar weeye waxaa loo baahan yahay hoos intaad ka bilowdo jaranjarada inaad si sahal u korto saasaa markaa loo baahan yahay laakiin halka ugu sarraysaan kaga boodayaa ta noocaasi dee ma suuragal aha ama halka ugu sarraysa meel ku dhow baan kaga boodayaa marka ma suuragal aha cilmigana saasoo kale waxay ka dhigan yihiin kutubihiisa markaa fanniga kala horeeya waxay ka dhigan yihin jarajarradaasoo kale ay ka dhigan marka hore waa in mukhtasar yar laga bilaabaa deed mid ku xiga deed mid ku xiga saa loo wadaa haddamaarata haddaad laakiin markiiba tidhahdo waxaan kaga bilaabayaa kitaab weyn oo mutawaloo la dhigaayo ayay weligeed anigaan arkin fanniga iyadoo la dhigaayo aan mutawalka kaga bilaabayaa dee cilmi ku baran mayse kumana taxsiilinayse aakhidanii alaba xala dalabka qaadanayso baad shiikha ku sugaysaa oo ka baranaysaa cilmi barashada aad qaadanayso bitadarruji si marka waxa weeye qadarqadar ah oo aan fa aan ah aad u qaadanayso qaala allahu allah wuxuu yidhi waqur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi cala mukthin wanazalnaahu tanziila wa qur'aanan faraqnaahu ay wa faraqnaa qur'aanan faraqnaah qur'aan baannu kala saaray oo marba qadar soo dejinnay saa waa loo fasiraa isagoo munajama la soo dejiyey wa qur'aanan farraqnaahuna waa la akhriyey oo ra'da la shado bitashdiidi iyo bitakfiifi bitashdiidi markay tahay waxay mutacayin u tahay in laga tilmaamaayo marba qadar in la soo dejiyey marka waxay tahay mid ku cad marka la khafiifiyana waxay noqonaysaa muxtamil oo macnahana waa aqbalaysaa macno labaad oo tafsiilka ana waa aqbalaysa in la caddeeyo xagga macnaha markaa la tafsiiliyey yacni markaa waa aqbalaysa ama xaqa iyo baatilka iyo xalashi xaaraanta lagu kala saaray oo faraqnaa fiihi macnuhu dhacay labada tafsiirba markaana waa saareen litaqra'ahu cala annaasi waxaannu qur'aanka markaa u kala saarnay oo marba qadar u soo dejinnay litaqra'ahu si aad ugu akhrido qur'aanka cala nnaasi dadka korkooda aad ugu akhrido calaa muksin xaalaad aad deganaansha ku sugan tahay aad ku akhrido ya calaa muksinta waxaa loo jeedaa waa si deganaansho marba qadar lagu akhrinaayo ay calaa tu'ada wa waa soo dedejinnay shay-an fa shay-an tanziilan soo dedejin baanu soo dedejinnay wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wa qaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay yidhaahdeen lowlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxidah lowlaa nuzila ay hallaa nuzila maa lagu soo dejiyo calayhi alqur'aanu muxamed korkiisa maa lagu soo dejiyo qur'aanka jumlatan waaxida xaaluu jumlo keliya yahay oo duuduuban yahay oo isku dhan yahay mar keliya maa la soo rogo kadalika linusabbita bihi fu'aadak ay kadalika anzalnaah saasaan u soo dejinay isagoo mufaraqa oo munajam ah oo marba qadar la soo dejinayo marba suurad la soo dejinayo marba aayad la soo dejinayo marba aayaad la soo dejinayo linuhabbita bihi fu'aadak si aan ugu sugno qalbigaaga warattalnaahu tartiila waa kala saarnay kala saar baanu kala saarno yacni waxa weeye mid marka marba qadar la soo dejinayo ayaanu ka yeelnay wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi aladiina aataynaahum lkitaaba yatluunahu xaqa tilaawatih aladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabkaannu siino jinsiga kitaab aanu siinay waxaa loo jeedaa yahuud iyo nasaara yatluunahu qur'aanka waa akhrinayeen kitaabka waa akhrinayeen marka alkitaab baa la yidhi jinsigaa kitaabna waxaa soo gelaya qolaba kii la siiyey oo tawraad iyo injiilba waxay ku guda jiraan alkitaaba waa jins alkitaab yatluunahu kitaabka waa akhrinayeen xaqa tilaawatih akhrintii uu xaqa u lahaa bay akhrinayeen ama tafsiir labaad yatluunahu ay yattabicuunahu waa raacayeen xaqa tilaawatihi ay xaqa itibaaci raacitaankii uu xaqa u lahaa bay raacayeen oo talaa marna waxaa loo isticmaalaa waa akhriyey marna waxaa loo isticmaalaa waa raacay waalqamari ida talaaha ay idaa tabicaha sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah cilmiga marka la baranaayo waa in markaa fanni kastaba ta'siil waa in lagu bartaa oo adilada iyo tacliilka iyo qawaacidda waa in lagu bartaa yacni mas'ale mujarada oo daliil iyo tacliil iyo qaacido midnaba la raacinayn de qofku hadduu markaa barto fiqi uga dhalan maayo waa dhici karta masalada taqliidan inuu ugu camal fali karo laakiin macnahay ku binaysan tahay iyo waxa siaa loo yidhi iyo waxa u daliilka ah iyo cilladu waxay tahay toonna ma garanaayo iyo qawaacid u dabdinaysa toonna markaa si waxa weeye cilmigii ugu kabco waa in ta'siilka iyo ta'siiska lagu bartaa adilada iyo tacliilka iyo waxa weeye qawaacidda waa in lagu binaynaayo waa in lagu bartaa marka la bilaabayana waa in laga bilaabaa kitaab mukhtasara oo yar waa in laga bilaabaa ya qofku markuu cilmiga doonaayo inuu bartee bilaabaayo dee wuxuu shabbahaa ilmaha yar buu shabbahaa ilmaha yar markuu socod baranayo siduu ku socod bartaa marka hore ilmaha yar u dhasho saasuu u yaallaa inuu gacmaha iyo addimada firigleeye mooye ma fadhiisan karo haddii la fadhiisiyana ma fadhihi karo waa dhacaya waxay noqonaysaa mar in la qaado marna la dhigo un xarakada uu awoodaya waxay tahay markaa hore waa inuu markaa waxaweeye gacmaha iyo addimadaas ayuunbu wakhtiyada hore o dhan uu awoodaya inuu kaga shaqaysiiyo maana qaylin karaa marka dambe inuu isrogo waa isku dayayaa marba wax la fadhiisiyaba oo la qabtaba marka dambe fadhigu xejinayaa marka dambe gurguurad buu bilaabayaa markuu fadhigii marka waxaweye xejiyo gurguurad buu haddana marka waxaa bilaabayaa marka dambe waa la taajinayaa isma taagnaan karo marka dambe wuxuu noqonayaa inuu markaa gidaarada isku taago oo hadduu meel eh, isagu qabsado oo uu ku tiirsado waa taagnaan karaa haddii kale iskiisa isuma taagi kara waa dhacaya marka uu socodka bilaabo isagoo gargariirayuu marba markaa tallaabo yar qaadayaa soo maa ilaa uu ka soo gaadho marka dambe inuu ordo bal hadduu doono marka waxa weeye isagoo markaa socodbarada uu qof doono inuu la socdo ka warran siduu u tallaabsanayo kale ilmaha yar ula tallaabsado intuu gacanta qabsado ma la socon karaa ya cilmigu waa saasoo kale qofku markuu doonaayo oo markaa waxa weeye dalabkii cilmiga ku cusub yahay oo u bilaabay wuxuu u baahan yahay wax yar in qadarqadar loogu sheego kitaab yar looga bilaabo mukhtasar ah masaa'isha marka aan lagu sii dayn xataa khilaafyo aan lagu akhriyin marka wax loo sheegaayo in khilaaf loo sheega maaha waa in qowl keliya loo sheegaa ya waa in sida kitaabkaa ku qoran markaa loo tilmaamaa intaa markuu barto dabadeed baa markaa haddana tallaabo kale la qaadaya yacani waxaa loo baahan yahay tadaruj innagaan idhi jaranjarradaasoo kalea kutubtu la mid tahay sida kaabadaha jaranjarrada ama sallaanka yacni ruuxu marka waxa weeye intuu dee xagga ugu hoosaysa ka bilaabo marba tallaabo qaadayo marba tallaabo qaadayo ilaa uu xagga sare ku tago fooqa saasuu ku geli karaa fowqi cilmiga wuxuu ku geli karaa inuu jaranjarrada saa u raaco laakiin hadduu yahay anigu jaranjarrada raaci maayo waa ku boodayaa dee waxa weeye waxay noqonaysaa fowqa cilmiga inaanu geli karin aakhidan idaraba bitadarruji sheikha uu cilmiga ka baranaayo waa inuu yahay sheikh mutqina oo fanniga uu ka baranaayo waa inuu yahay fanni uu garanaayo waa inuu markaa cilmi u leeyahay oo mutqin ku yahay haddii markaa waxa weeye u waayo dee sheikh weyn u waayo oo markaa eh, uu ka barto axsanulmawjuudku ka baranaya cidda uu helaayo cidda markaa ugu fiican waa axsanulmawjuud ya yacani waxa weeye cidda ugu fiican buu markaa ka baranaya yacani dayax haddii la waayo xiddigaha lagu godaa soo lama odhan waa saas weeye marka eh, dariiqada cilmiga marka la baranaayana cidda laga baranaya waa inay tahay cid ammaanana leh shardiga ammaanada waxaa ku daraaya ibnu cuthaymiin oo wuxuu odhanayaa sheikhii wuxuu sheegay inuu mutqin yahay laakiin wasfi kale uu ka tegaa jiro ammaanada ah waa inuu ammiinna yahay oo allah waatuu yidhi ina khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin yacni allah baa yidhi waxa markaynu leenahay waxaynu u jeednaa cala alxikaaya ayuu ku yidhi cidaad markaa waxa weeye ajiir ka dhigato oo shaqaale ka dhigato waxa ugu wanaagsan alqawiyu ka xoogga leh ee alamiinu aaminka ammaanadana leh saas aawadee culammadu waxay yidhahdeen shay kasta waxay u baahan tahay quwa wa amaana ciddii wax loo dhiibaayo wixii mas-uuliyadii waxay u baahan tahay quwa wa amaana yacnii xoog iyo ammaano karti iyo ammaanay u baahan tahay haddii labadaa mid wax u dhiman yihiin waxay noqonaysaa nuqsaani inay ku sugan tahay marka xagga cilmiga marka laga hadlaayo quwadiisu maxay noqonaysaa quwadii waxay noqonaysaa dee aqoontii iyo gudbintii waa inuu aqoontii leeyihi yacni marka waxa weeye uuna wax fahansiin karaa awoodi karaa dee inuu wax u sharxo oo markaa barana awoodi karaa ammaanona waa inuu leeyahayo dee waxa weeye mid ammaanola la waa inaanu ahayn oo faasiqo yani waa inaanu ahayn waayo faasiqa warkiisa lama ictimaadi karo waxba ha yaqaano ha noqdo mid markaa cilmi leh wadaad markaa waxa weeye dee cilmi lahaayoo yacni kutubo xoor noqday inaad tidhahdo waxbaan ka baranayaa yaa dee sax ma aha waayo laguma kalsoonaan karo wuxuu kuu sheegaayo maadaama aanu ammaano lahaynoo kutubo xoor u noqday aqoonba ha lahaadoo markaa cilmiba ha lahaadee waxa uu kuu sheegay markaa laguma kalsoonaan karo inna hada alcilma diinun fanduruu can man ta'khuduuna diinakum waata salafka qaarkood ay yidhaahdeen inna hada alcilma diinun fanduruu canman ta'khuduuna diinakum cilmigani waa diin ee eega ciddaad diinkiinna ka qaadanaysaan markaa eega ciddaad diinkiinna ka qaadanaysaan eega taxsiil daatii oo isagu keligii uu markaa wax isbaraayo oo kutubtii iska dhex gelaayo waa in markaa taa aanu ku bar taa dib buu inooga keeni doonaayo hadalkeeda dib baynu markaa u qodobka labaad bay soo gelaysa wuxuu markaa tadarrujka u deliishaday aayadahan saddex aayadood buu u saddex aayadood ayuu u deliishaday aayadda koowaad wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa mukfin qur'aankii waxaa loo soo dejiyey si waxa weeye munajamo mufaraqa loo soo dejiyey qadar qadar ya si nebiguna marka waxa u qaybo dadkana uu qaybsiiyo u baro dadkiina marka ay u bartaan waxay gaaladii yidhahdeen maa qur'aanka mar la soo wada rogo isagoo isku dhammaystiran laakiin xikmaddii ilaahay waxay ku tacalluqday in loo soo dejiyo isagoo mufaraqa kadalika linuhabbita bihi fu'aadaka warattalnaahu tartiila qadarqadarka marka loo soo dejinayana camalfalka lagu camalfalayo iyo barashada la baranayaa iyo qaybista la qaybaya mid walba waa sahlanaanays mid walba waa sahlanaanays waayahay fa amaamaka umuurun laabudda min muraacaatiha fii kulli fannin tatlubuh wuxuu idhi hortaada waxaa ku sugan umuuro lagama maarmaan tahay min muraacaatiha ilaalinta la ilaalinayo fii kulli fannin fanni kasta gudihiisa ilaalinta la ilaalinayo la raacaya ay lagama maarmaan tahay fannigaasoo tatlubuhu aad doonayso fanni kastaad markaa aad doonayso inaad barato umuurahan waa inaad ilaalisaa kow xifdu mukhtasarin fiihi kitaab mukhtasara inaad ka qaybto qaybista kitaab mukhtasara la qaybaayo la xafidayo waa lagama maarmaan laba dabduhu calaa shaykhin mutqinin in lagu dabdiyo oo markaas sida nudqiga saxee loogu dhawaaqayo ee loo xarakaynayo ee loo akhrinayo in laga saxdo oo lagu dabdiyo qiraa'ata dabdin shiikh mutqin ah wa kadalika markaa barashada laga baranaayo uu ku sharxaana sida ibnu cuthaymiin uu ku darayo waxay noqonaysaa iyaduna inay raacayso saddex cadamu alishtiqaali bilmutawalaat inaan lagu mashquulin kutubta markaa la dhaadheereeyey ee faraha badan le ee mujalladaadka badan ah wa tafaariiqi almusannafaat iyo musannafaadka kala tagan inaan lagu mashquulin oo maalin walba kitaab gaara waa inaan daalacan maalinba kitaab aanad soo qaadan ee inaad markaa kitaab mucayana intaad dul fadhiisato inaad isaga si fiican u lafagurto u itqaaniso ya kitaabka itqaan lagu sameeyo ina allaha yuxibu ida camila axadukum camalan an yutqinahu maxaa ku soo array xadiiska ilaahay wuxuu jecel yahay hadduu addoonku camal samaynaayo ama qofku camal samaynaayo camalkaa inuu sugo oo ku yaraysto ayuu allah jecel yahay marka adaan markaa kitaabkaa itqaanin ha ka tallaabin kitaabka waa inaad si fiican u itqaanisaa u sugtaa mid waxa weeye markaa kutubaha marka waxaweye marba u kala guurguurayo oo maalin walba kitaab sita maalin walba kitaab u guuraya maalin walba kitaab taalacanaya yacni adigaan markaa yani mid mucayana aan sugin kii horeo kaa qabyaa haddana mid kale iskaga guuraya noocaas waa inaanu ahayn waa inaan lagu mashquulin kutubta mutawalaadka la dhaadheereeyey ee mujaladaadka badanaayo wa tafaariiq ilmusanafaat musanafaadka kala tagan qabla adabdi walitqaani liasli yadaan la dabdin oo aan la sugin walitqaani aan lagu farayaraysan liaslihi asalka marka waxaa kitaabkan oo markaa ka mukhtasarka ah ku dhacaysa yacnii kitaabkii yaraaye fannigaas laga bilaabi jiray adaan itqaanin kitaab weyn ha isku masalanoo kale waxaad doonaysaa inaad barato usuul fiqhi waraqaadkiiba adigaan baran oo meel dhigin inaad tidhaahdo waxaan doonanayaa markaa jamculjawaamic dee waxa weeye sax maa dariiqadana wax ku baran mayse masalan waxaad doonaysaa inaad barato naxwe ajruumigiiba adigaan sugin oo aan si fiican u baran markaa ajruumigiiba ajruumigii wax kuugu dhiman yihiin ama aan garanaynba inaad tidhaahdo waxa weeye eh, alfiyada ayaan markaa waxaan yani ka baranayaa naxwaha ama sharaxa ibnu caqiil baan doonanaya halkaasuuso ku soo aroori mayso kaasaan raadsanayaayo aan ku soo dabdinaya sax maaha mid bay ka sheegayeen marka ajrumiga fahmi waayey ayuuhi war la kaalay alfiyada waa fahmi weyde ma alfiyaad fahmays ya haddaad ajrumi fahmi weyday oo adkaaday alfiya ma kuu baxaysaa laa tantaqil afar laa tantaqil min mukhtasarin ilaa aakhara bilaa muujib ha ka guurin kitaab mukhtasara oo kitaab kaloo mukhtasara ha u guurin bilaa muujibin sabab keensatay yadayna jirin laba mukhtasar ha u kala guuri ka hore sug hadda labada mukhtasar waaba isku fanni waa isku madhab waa isku markaa waxaan yacni nooc kii hore juhdigu yaanu kaa lumine kii hore aad baranaysay markaa wax kallifaya haddayna jirin isaga ha ka guurina isaga itqaani isaga sug fa hada min baabi dajar waxay tahay markaa daalitaan markaa cilmigii laga daalay ama laga noogay yacni noociisa ayuu markaa noqonayaa taas inaad mukhtasaraadkii isku fanniga ahaa marba u kala guurto aad dhex maaxdo oo kii hore adaan sugin oon ku fara yaraysan inaad mid kale haddana bilowdo shan iqtinaasu alfawaa'idi waaldawaabit alcilmiya in la ugaadhsado faa'iidooyinka oo faa'iidooyinkii baa la qoranaya iyo wadawaabidi daabidada alcilmiyati cilmiga loo nisbeeyey yani waxaa jirta waxa weye waxyaalo dawaabid ah oo markaa qaacido baab ku saabsan markaasaa laleeyahay daabidkaasaa lagu kulmiyaa ama qaacidadaasaa lagu kulmiyaa masaa'isha abwaabta kala duwan ah marka wuxuu tilmaamayaa yacni qawaacidda iyo dawaabidda marka waxa weeye waa inaad marka gurataa oo aad qorataa fawaa'iddana waa inaad qorataa yacni daalibucilmigu waxa weeye waa inuu markaa dee qalin iyo wuxuu wax ku qorto waa inuu haystaa laabudda lilطaalibi min kunnaashi yatlubu alcilma fiihi wahwa maashi yacni taalibucilmigu wuxuu u baahan yahay kunnaash buug yaroo wax ku qorto waa inuu sitaa xataa isagoo soconaya hadduu faa'iide ka helo cidduu la socdo waa inuu ku qortaa markiiba faa'iidadii cilmigii waa la qaydaa ya alcilmu saydun waalkitaabatu qayduhu qayid suyuudaka bilxibaali ilwaasiqa cilmigu waxa weeye waa ugaadh oo kale qoraalkuna wuxuu u yahay xidhistii la xidhayoo kale uta ugaadhi inaad xidhatoo kale ka dhigan tahay haddaad qortay cilmigu ugaadhoo kale u ka dhigayo hoose ugaadhu u baxsatu kaaga baxsanaya eh, tacaahadu lqur'aana falahuwa ashaddu tafasiya min alibli fii cuquliha soo xadiisku ma ahayn marka inuu baxsanaayo cilmigu de waa jirtaa wuxuu ka dhigan yahay marka ugaadhaa baxsanaysoo kale fa min alxamaaqati an tasida ghazaalatan wa bayna alkhalaa'iqi taaliqa wa bayna alkhalaa'iqi taaliqa sidaan waa loo soo naqliya waa marka waxaa loo baahan yahay in la qorto ayaa loo baahan yahay oo fawaa'iddii ayna kaa baxsan oo dawaabiddii la qorto ayaa loo baahan yahay yacnii aad iyo aad baa ah, dawaabiddaas iyo fawaa'iddaasi qaali u tahay ya aad iyo aad bay qaali u tahay waxaa jiri jirtay culammada qaarkood xataa inay qalinku iska taagi jireen markaasay odhan jireen qalamun bidiinaar waryaan diinaar siiyaayo qalin siinaya dinaarku intuu ahaa ma garanaysaan laba boqoloo dollar waa ka badan badeeyey maanta intuu markaa noqonaya ya waa afar garaam oo dahaba ah iyo dheeraad halka garaamna waa dhowr iyo konton markaysa waxaan markaa dollar yacnii xaajada badan ay u qabaan daraaddeed bay diinaar u bixinayaan si ay markaa qalin u helaan faa'idada ay ku qortaan waa qalamun bidiinaar waryaa yaa diinaar la siiyaayo qalin marka waxaan yani keenaya qalina siinaya waa aan faa'idadaas u dhaafin dee waxay ku tusinaysaa cilmiga agtooda siduu qaaliga ugu ahaa taasay tilmaamaysa waayahay jamcu nafsi lilalabi waltaraqi fiihi walihtimaamu wataxaruqu liltaxsiil waxyaalaha lagama marmaankaa ah waxaa ka mida yacni nafta in la kulmiyo oo lagu kulmiyo nafta litalabi doonista cilmiga la doonaayo waa naftii lagu ururinayaa yacnii ihtimaamkeedi iyo dadaalkeediiba halkaasaa la isugu geynayaa nafti inay kala tatagto oo markaysaa yacni markaa waxa weye geese kala duwan ay milicsanayso lama rabee waxaa la doonayaa inay halkan wada qaabisho jamcu nafsi nafta in la ururiyo oo himmaddeeda iyo dadaalkeeda lagu ururiyo litalabi doonista cilmiga la doonaayo wataraqii fiihi iyo korista markaa darajaadka cilmiga la koraayo maraatibtiisi iyo walihtimaamu dadaalka lagu dadaalayo ee markaa aada la ysugu taxallujinayo iyo wataxaruqu gubashada loo ololayo loo gubanayo litaxsiili cilmiga in la xasiliyo oo la helo yaa loo ololayo loo gubanayo iyo walbuluuqu ilaa maa fawqahu iyo gaadhista la gaadhaayo waxa ka koreeya yacni kullu daalika waxay ka mid yihiin waxyaalaha lagama maarmaanka ah. xataa tafiida ila almutawalaati bisaabilatin muwasaqa ilaa markaa waxa weeye aad u burqato yacni aad gaadhaan looga jeedaa ila almutawalaati kutubta la dhaadheereeyey aad gaadho kutubta la dhaadheereeyey aad gaadho bisaabilatin aad ku gaadho waddo muwasaqatin yacni markaa la adkeeyey aad ku gaadho oo bimacnaa in lagu kalsoon yahay la sheegay wasaqahu axkamahu waa loo isticmaalaa wasaqahu qaala inahu iqa yadana waa la yidhahdaa saabiladana waxaa loo jeedaa alariiqu almasluuka waddada la maraa looga jeedaa alsaabila waxaa kaloo saabilo la yidhaahdaa jamaacada iyo kooxaha markaa socodka ana waa la yidhahdaa saabilo waa la yidhaahdaa ee meelo kala duwan ku socda saabila waa la yidhahdaa waayahay laakiin hadda muraadka looga jeeda waxa weeye waa altariiqu almasluuka wuxuu tilmaamayaa sheikhu raximahullah yacni nafta dadaalkeedii iyo himmadeedii waa in lagu kulmiyaa iyo doonisteedii iyo go'aankeedii doonista cilmiga la doonayo halkaa waa in markaa lagu ururiyaan yada ya oo dadaalkii la ysugu geeyaa yacni si waxa weeye markaa dadaal badan cilmiga loogu dadaalayo cilmigana hilow badan iyo jacayl badan waa in loo qabaayo cilmiga la ololayaa oo yacni waxa weeye si markaa yacni himmad ah oo yacni waxa weeye dadaal ah oo aad iyo aad markaa waxaweye cilmiga ugu dadaalaya waa inuu la yimaadaa kaannahu inuu u gubanayo oo faa'iidada ku maqan yahay iyo waxa la sheegayo wax kaloo ka sokeeya marka aynay yani mashquulin inaga waxa weeye taxaruqa iyo ihtimaamka badan iyo ashyaada la sheegayo waxa weeye waa waxaad mooddaa inaana inagu badnayn inaanagu badnayn baad mooddaa waxaa loo baahan yahay dadaalka in la kordhiyaa loo baahan yahay dadka qaarkood cilmiga waxay u soo mareen dhibaato badan ayay u soo mareen yaa hadday tahay waxa weeye sida markaa ay ugu rixlaysteen siday ugu dadaali jireen siday ugu gaajoodeen siday ugu haraadeen siday ugu dhibaatoobeen siday ugu dulloobeen yacni waxa weeye markay dalabka ku jireen dulli badan bay u soo mareen xataa wadaadadii soomaaliyada hore yacni waxa weeye dee cilmiga dhib badan bay u soo mari jireen waxay qaban jireen meelaha markaa waxa weeye yacni marka meelaha saferiyada ayay markaa qaban jireen oo galbeedkaas ayay markaa aad ugu kici jireen khaas ahaan ilaa oramada markaysa markaa ayay qaarkood bay ku kaliftay orammada in cilmiga u doontaan funuunta qaarkood inta la yidhi waxa weeye marka wadaaddo orama aba ka helaysaan ayay marka wadaaddadii orammada u tageen wadaad markaa waxa weeye wadaaddadii yacni markaa sheeganaa ka mida waxaa layga soo raray inuu markaa waxa weeye intuu muddo badan dalabka ku maqnaa ayuu marka isagoo isla soo noqo ayuu wuxuu helay baa layidhi kitaabkii majmuuc muhimmaati almutuun ee funuunta kala duwan lagu kulmiyey yacni matniyo badan oo fanniyo badan oo kala duwan lix iyo lixdan matni baa lagu kulmiyey waa kitaab mar la ururiyey oo marka waxyaalo badan buu isugu jiraa oo kala duwan ayuu isugu jiraa cidduu u baahani maktabatu mutaalaca nuskaa taallo uu ka arki karaa waa lix iyo lixdan matni kaasuu helay baa waxaa ku jira marka waxaa weeye kutub caqaa'ido calaa madhab alashaacira ah waxaa ku jira madiix iyo ammaan baa ku jira waxaa ku jira usuulu fiqi waxaa ku jira naxwi waxaa ku jira sarfi waxaa ku jira balaaqo waxaa ku jira caruud iyo qawaafi waxaa ku jira aadaab albaxsi walmunaadara waxaa ku jira marka waxa weeye mucallaqaadka ayaa markaa ku jira waxaa ku jira usuul fiqi waxaa ku jira mustalaxaad kala duwan yani funuun badan ba xataa xisaab baa ku jirta xisaabu nadmiyaa ku jirta ya oo gabay carabiya oo xisaabaa ku jira waaya markaasuu wuxuu yidhi kitaabkan wax halkaa intuu ka bilaabo oo sidaa u dhigo xagga kale uga baxaa ma jiraan oo kulli waxa ku yaalla wada akhrinaya markaasaa lagu yidhi waxaa akhriyo wadaad oromo ah oo melheblaayo jooga wadaadkii buu rixlaysta wadaadkii buu tegey wadaadkii buu ku yidhi kitaabkaasaan doonaya inad akhrido wuxu anigu soomaali ma aqaane ama carabi aan kugu akhriyo ama dee af oromada baro markaad af oromada barato aan af oromo kugu akhriyo sheikhu wuxuu doortaa la yidhi inuu af oromada barto af oromada ugu akhriyo tay ku qaadanaysa sidii buu af oromada ku bartay oo dadkii ku dhex galay oo dabeedna markii dambe uu ku soo akhristay kitaabkii baa layidhi marka dhibaato badan bay u mari jireen cilmiga qaarkood soo meer bay wax ku barteen ya soo meer soo meer waa maxay yacani waxa weeye ruuxa dee reer hela markaa waxa weeye uu ku tirsanaado oo wax la cuno helaa dee ninkaas wuxuu ka dhigan yahay nin geelisa boqol gaari dadka badankoodu taa ma helayaan ee dadka qaarkood waxa dhacday inay markaa waxa weeye marka ay xalqadda ka tagaan inay markaa reeraha u dawarsi doonan jireen qoraacdii buu tegayaa reer buu u dawarsi doonanayaa ila wax kale ma haysto cilmiganna markaa kama tegi karo meeshiisina cilmiga ka heli maayo markaasaa waxaa laga yaabaa dee wixii aan bislayn inuu u tago markaasaa la yidhaha hadda ma bislee soo meero yani soo meer soo wareeg reer kale soo mar oo deedna nagu soo dambeeyo marka dambe nagu soo noqon markaasuu qolo kale u tagaayo in ugu ridaan hadduu is intana kuguma filla qoladiibu markaa haddana ku noqdaa ama qolo kale u tagaa markaase in kale ugu ridaan hadday doonaan waa kala duwan yihiin markuu sidaa waa kugu filantuu deedna la fadhiistaa cunaa ya markaasuu xarafkiisii inuu raacdo ayuu deedna dib ugu noqdaa sidaasuu ku jiraa ya oo sanawaad ku jiraa cilmiga ku baranaya dadna duleedka gurigooda iyadoo markaa cilmiga laga akhrinaayo baan lagu karayn ay qaarkood leeyihin masjidkaasi waa fog yaho anigu ma tegi karo amaba uu ka wahsanaya waxay ku tusinaysaa dee qiimaha cilmigu siduu agtooda ku ahaa iyo sida marka waxa weeye maanta dad badan agtooda ku yahay inay kala tagan tahay bay tilmaamaysaa waayahay marka iyadoo kitaabkii marka waxa mukhtasarka aan la sugin waa inaan mutawalaat la doonan mutawalaat waa inaan la doonan iminka qofku markuu dabaasha baranayo dabaasha xagguu ku bartaa saw in marka waxa weeye wax yar aan biyo ah oo inuu taga soo maa iyo aan liqayno hadduu doono markaysa marka dee halkan qoorta u taagano hadduu istaago madaxi sare u soo baxayo kaasoo kaleu marka hore ku markaa baran karaa oo ma baqayo oo waayo wuxuu garanayaa hadduu marka waxaweye dee hoos markaa uu tago addimaduu dhulka dhiganaya addimaduu dhulka dhiganaya laakiin ka warran hadduu yidhaahdo markaa isaga aan dabaashi garanayn hadduu yidhaahdo waxaan doonayaa badweynta inaan ku barto halkaa ka bilaaba weliba inta soke markaysa markaa waxaan yacanii aan dheerayn ma ahee badweyntaa ku baranaya mutawalaadku saasoo kale ka dhigayin marka waxaa loo baahan yahay calaa kulli xaal cilmigu tadaruj buu u baahan yahay marka mutawalaat waa inaan loo kicin iyadoo aan marka waxa weeye mukhtasaraadkii aan la itqaanin wuxuu odhanayaa ibnu cuthaymiin dadka qaarkood waxay markaa samaynayaan inay kharaa'ibta u iska raadinayaan oo mutawalaad buu dooranayaa markaasuu wuxuu odhanayaa markaysaga kitaab hebel bay ku sugan tahay muqhniga sidan yidhi kitaabu muqni ibnu qudaama ayay marka waxa saaya saa ku sugan tahay ama saaxibulmuqni baa saa yidhi saaxibulinsaaf baa saa yidhi maawardi baa saa yidhi iyo wax la mida yani waxa weeye asaasiyaadkiina ma taxsiilin asaasiyaadkiina ma taxsiilin waxaaba dhici karta xataa siyaalo qalada inuu u fahmo si aan loo jeedin inuu u qaataa dhici karta ya funuuntii de waxay leeyihin mustalaxaad bay leeyihin mustalaxaad bay leeyihin taas wuxuu ku yara tilmaami doonaa mala xagga markuu ka hadlaayo dee in cilmiga markaa cid laga qaato oo aan markaa waxaweye qofku keliga aan socdhan isbar wa kaana min ra'yi ibni alcarabi almalikiyi an laa yakhlita alطaalibu fi altacliimi bayna cilmayni wa an yuqadima tacliima alcarabiyati walshicri walxisaabi uma yantaqilu minhu ila alqur'aan wuxuu ahaa ra'yiga abubakar ibni carabi sheikhii laodhan jiray maalikiga ahaa shuraxulaxaadiisna ka mid ahaa kitaabka tafsiirka ana leh axkaamu alqur'aan yani jaamica tirmidi sharxay caaridat laxwadi yacnii kutubta axaadiista wax ka midu sharxa oo shuruux ku leeyihin oo caaridadu ka mid yahay ra'yigiisa waxaa ka mid ahaa anlaa yakhlid aaalibu fi tacliimi bayna cilmayn in ruuxa cilmiga doonayaa barashada uu cilmiga baranaayo laba cilmi oo kala duwan laba cilmi oo kala duwan waa inaanu isku khaldin oo isdhex gelin ee cilmi walba gaarkiisa u bartaa cilmi walba gaarkiisa u bartaa oo laba cilmi oo kala duwan waa inaanu markaa isdhex gelin waana inuu hormariyaa cilmiga carabiyada iyo gabayga iyo shicirka iyo xisaabta waa inuu hormariyaa yacanii kuwa waa inuu horaan bartaa sharciga laftiisa xisaabta waa loogu baahan yahay waa cilmu alfaraa'id de wuxuu u baahan yahay xisaab buu u baahan yahay xisaab intaa dabadeed suma yantaqilu minhu ila alqur'aan intaa dabadeedna wuxuu u guurayaa barashada uu qur'aanka baranayo marka wuxuu sameeyey inuu yidhi marka ah, qur'aanka barashada la baranayo ha la dibdhigo ashyaadan kale ha laga hormariyo laakiin tacaqabahu ibnu khalduun ha yeeshe waxa tacaqubay oo arrinkaa ka daba tegay oo bimacnaa waxa weeye tilmaamay inaanay sax ahayn ibnu khalduun shiikhii la odhan jiray yani wuxuu ahaa marka waxaweye sheekh cilmigiisu cajiib yahay wuxuu qoray kitaab taariikha muqadimana waa u yeelay muqadimadii baa waxay noqotay mujallad kitaabka taariikhda muqadimo mujalladuu ka hormariyey muqadimadii waxay la baxday muqadimatu ibnu khalduun ibnu khalduun muqadimadiisii muqadimadii baa cilmiyo badan bay koobsatay dadku aad waxay haddaba uga daba dhaceen muqadimadii yacnii si aan taariikhdiisa loogu dadaalin in la taalacdoo la akhristo baa muqadimadiisa loogu dadaalay waxaana dhacday in gaarba loo daabacay marka waxa weeye cilmiyo badan iyo aqoon badan baa ka muuqata muqadimada markaad akhrido waxaana laydhaha cilmiga ijtimaaca isagaa looga dambeeyaayo yacni waxa weeye caalim ku ahaa baa la yidhi xataa gaaladu marka waxa weye dee aad bay uga qaateen marka funuunta marka oo kala duwana uu ka hadlaayo waxaad moodaysaa marba fannigan inuu takhasuskiisu yahay marba noocuu ka hadlayo wuxuu ku tacaqubay bianna alcawaa'ida laa tusaacidu cala haada inaan caadooyinku sidaa caawinayn caadaadka muslimiintu ay u barteen waa in ubadka markaa qur'aanka ay horraan baraan marka in layahay barista qur'aanka la barayo ha la dambaysiiye ha laga hormariyo marka waxa weeye carabiyada in la baro iyo shicirka in la baro iyo xisaabta in la baro iyo caadooyinka muslimiinta ay khilaafsan tahayo caadaadkaasi ma caawinayaan wa ana almuqadama huwa diraasat alqur'aani wa xifduh ka la hormarinayaana waxay tahay ee muctaadka ah loo bartay caado fiican ah waa caado xasane eh barashada qur'aanka la baranayaa la hormarinaya iyo wa xifduhu qaybista qur'aanka la qaybaayo korka laga qabanayo lianna alwalada maadaama fi lxijri yanqaadu lilxukmi maxaa yeelay ilmaha yari inta uu ku sugan yahay dharabta uu ku sugan yahay bimacnaa korinta iyo barbaarinta uu ku jiro yanqaadu lilxukmi xukunka lagu xukumo ayuu u hogaansamaya xukunka lagu xukumo u hogaansamaya oo laydhaha qur'aanka baro waxaan baro waxaan ka soo bax waxaan qayl yacni taasuu u hogaansamaya faidaa tajaawaza albuluuqa hadduu qaangaadhnimada dhaafo oo ka gudbo sacuba jabru waxaa adkaanaysaa in la khasba adkaanaysa in la khasbo way adkaanaysa marka qur'aankii inaanu baran baa ka dhalanaysa ama qur'aankii inaanu qaybin baa ka imanaysa inta uu yar yahay waa lagu khasbi karaa qur'aankii inuu qaybo yacni kac qayb ka bax diyaari caynkan yani waxa weeye ilmihii waa la xukumaya laakiin markuu weynaado dee xukunkii waa ka baxayaa waa nasiixa un dee in lala taliyuu noqonaya nasiixadiina dee inuu qaatay inaanu qaadan buu ka dhexeeya laakiin markan hore waxa weeye dee wuxuu yahay mid xukunkii u hoggaansamayuu yahay marka caadatan markaasaa qur'aankii uu qaybi karaa oo la bari karaa ilmihii inuu si fiicanna u qaybi karaa laakiin marka dambe waxa weeye waxaa dhici karta qur'aankii inuu dayacmo way dhici karta afraadi inay qaybto laakiin markaa dee jamharadii iyo badankii ma qaybayaan ubadka badankoodii markaa ma qaybayaan mana baranayaan markay weynaadaan ya markaa sidaas aawadeed qalad weeye buu saas ama alkhaldu fi altacliimi bayna cilmayni faakara yacnii khaldiska laysku khaldaayo miyaa laba cilmi oo la laysku dhafayo barashada laba cilmi la baranaayo in la la laysku dhafaa fa agsara iyo wax ka fara badan fahada yakhtalifu biikhtilaafi almutacallimiina fi alfahmi wannashaad kaasi wuxuu ku kala duwan yahay dadka markaa cilmiga baranaya kala duwanaanshahooda ay ku kala duwan yihiin xagga fahamka iyo firinfircoonnidaba ay ku kala duwan yihiin bay ku xidhan tahay oo haddii marka waxa weeye ay yihiin qaar fahmo badan oo awoodi kara inay dee waxaweye labadii cilmi isku wadi karaan oo labadaba baran karaan waxay noqonaysaa markaa inay labadaba bartaan oo ay isku wadaan ama ka badanba ay isku wadaan laakiin hadday noqoto waxa weeye in ayna isku wadi karin waxay noqonaysaa markaa fanni gaara inay u go'aan bay markaa noqonaysa fanni gaara inay u go'aan ayay noqonaysaa fannigaa soo meel dhigaan calaa kulli xaal tadarujkana tusaalayaal buu hadda ka keeni doonaa in insha allahu tacala in arki doonno halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk